alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wacala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaadu saalixiin baynu ku soo jiray eh, waxaan baraarujinayaa faa'iido aanan sheegin oo dersigii hore ku tacalluqda faa'iidadaas waxay tahay eh, camr bnu caas wuxuu ku dardaarmay in xabaashiisa la joogo eh, inta neef geela la qalaayo hilibkiisa la googoynaayo la qaybinaayo taasi sunnada miyay ka mid tahay wakhtiga intaa la-eg in la joogo mise kama mid ah sunnadii nebiga miyay ku jirtaa mise kuma jirta jawaabtu waxay tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam qadarkaa ma joogi jirin mana odhan qadarkaa jooga ee wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam marka uu idaa faraqa min addafni waqafa calayhi xabaashu isduub taagi jiray markaasuu odhan jiray istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tahbiita fainahu alaana yus'al wakhti yar buu istaagi jiray dabeedna wuxuu odhan jiray walaalkiin ilaahay dembidhaaf uga barya in ilaahay hadalka xaqa ah ku sugana ilaahay u weydiiyo ilaahay uga barya waayo haddaa la weydiinayaa taasina qadar yar bay ahaan jirtay ee wax markaa badan may ahayn marka sunnada nebigu waxay tahay calayhi salaatu wasalaam marka laga faaruqo aaska in in yar xabaasha la isdultaago oo loogu duceeyo istikfaar ilaahay dembidhaaf looga baryaayo iyo tahbiit ilaahay looga baryayo hadalka xaqa ah in lagu sugo sunnada waxaa qof waliba gaarkiisa inuu ugu duceeyo ayaa sunnaa caadadu waxay ku dareertay inay dadku marka waxa weeye ay duceeyaan oo cid la yidhahdo ducee oo dee dadka kale aamiin yidhaahdaan qaabka caynkaasi sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam kama mid ahaa caadada caynkaasana kollay in la bedelo oo sida sunnada waafaqsan lala yimaado ayaa saxan oo dadka loo sheego sida sunnadu ay tahay waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam xabaal korkeed inuu ka duceeyo dadku aamiin u yidhaahdeen wax naqliga looma hayo hal xadiisa ku soo arooray lama hayo iyadoo dadka dhimanayay ay badnaayeen haddana taasi eh, mid la haya maaha dadkii shahiidnimo qaadanayay iyo dadkii markaa geeriyoonayay mid walba yaday fara badnaayeen ma dhicin nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu saa sameeyey haayatu maa fi lmri waa inuu dadka yidhi markaa waxay u duceeyaa istaqfiruu liakhiikum was'aluu lahu tasbiita fainahu alaana yus'al yacni rasuulullahi isagu intuu duceeyey inuu yidhahdo aamiin ii dhaha ma jirin marka ruux waliba gaarkiisa inuu ugu duceeyo ayaa sunnaa wakhtigaa badanna nebigu ma joogi jirin ee wakhtigaa yar bay ahayd culammadu waxay isweydiiyeen wakhtigaa badan ee markaysaga inta neef geela laga qalaayo hilibkiisa laga googoynayo laga qaybinayo hilibkiisa muddada intaa laagiin xabaasha lagu dul sugnaado yacni waa ijtihaad ka dhacay bay yidhaahdeen camr bnu caas mu odhan nebigaasaa yidhi yacni waxaweye ijtihaadan ayuu arrinkaasi uga dhacay oo isagu saa u yidhi waxaan uga jeeday muddadaas inuu weheshadana ayna u duceeyaanna saas yada buu uga jeeday sidaas ayuu uga jeeday ahlucilmiga qaarkood waxay ka qaateen marka istixbaab waana sida marka waxa weeye alimaamu nawowi meelaha qaarkood uu ku sheegay yani marka inay mustaxab tahay iyo culamo kaleba culamada qaarkoodna waxay ka qaateen in marka waxa weeye ijtihaad ka dhacay ay tahay sunnada nebiga sala allahu alay wasalam in la raacaa ay ka fiican tahay alucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen basi male haddii cidi samayso oo bimacnaa waxa weeye yani markaa bidca iyo wax la mida laguma sheegaayo mar hadda saxaabiga ay ka dhacday laakiin sida sunnada nebigahi waxay tahay calayhi salaatu wasalaam fiicani sida uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey ayaa markaa sunnada si in la raaco ayaa markaa waxwa fiican saas yadaa bay markaysa mareen tanna waa u cudurdaareen waxay yidhahdeen waa ijtihaad ka dhacay bay markaa yidhaahdeen waa ijtihaadun minhu yacni markaa weeye laakiin midu sunnadii sida noqonayso ma aha oo sida uu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam ayaa marka awlaa in marka waxaan yani la sameeyo sidaas ayaa marka waxa fiican marka uu leeyahay falaa tasxabanii naa'ixatun walaa naarun yacni waxaa jira xadiis nebi oo diidaya dee in marka meydka la raaciyo yacni cod iyo marka waxaweeye markaa dabtoonna in la raaciyo lala saaxiibiyo xadiis diidaya ayaa jira marka sunnada nebiga sala allahu alay slam camalfaluu ku camalfalayo daraaddeed buu leeyahy labadaa midnaba hay u soo darina mid barooranaysaana yaynay soo raacin dabna marka waxayaan layla yani markaa janaasadeeda yaan la raacsiin yani markaa wax dab ah yaan la raacsiin caadadii jaahiliyada inay ka mid ahayd inay markaa dab markaa raacsiin jireen yani caadadoodii ka mid ahayd nabiguna calayhi salaatu wasalaam taas waa gooyey caadada caynkaasa waa gooyey oo caadaadkii la gooyey marka ayay sharciga khilaafsanaa ayay marka ka mid tahay yani saas yada xadiiska dabcdaha qaarkoodna waa wa can abi sulaymaana malik bn lxuwayris radia allahu canhu qaala atayna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam wanaxnu shabaabatu mutaqaaribuun malik ibnu xuwayris waxauu yidhi ataynaa rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaanu u nimi rasuulka sala allahu aleyh wasalam ayaannu u nimi wa naxnu shababatun annagoo dhallinyaro ah shababah waa calaa wasni katabah shaabun shababa sida kaatibun kataba saasoo kale wey shababatun annagoo dhallinyaro ah yacni shabaab ah annagoo dhallinyaro ah oo mutaqaaribuuna isku dhodhow xagga da'da fa aqamnaa cindahu waxaanu ku sugnayn oo la joognay nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa joognay cishriina leyla labaatan habeen ayaanu nebiga agtiisa joognay intaa waa faa'iidaysanayeenoo diinkay baranayeen wa kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahayna wuxuu ahaa raxiiman mid naxariis badan rafiiqan dhimrin badan fadanna wuxuu maleeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam anna qad ishtaqnaa ahlana inaanu annagu u hilownay ehelkayagii inaan u hilownay ayuu maleeyey nebigu calayhi asalaatu wasalaam yacnii jeclaysannay ehelkayagii inaannu qabanno oo aadno sidaas ayaa nebigu maleeyey calayhi salaatu wasalaam fasa'alanaa wuxuu nebiguna weydiiyey calayhi salaatu wasalaam canman taraknaa min ahlina canman taraknaa ciddaanu ka tagnay ee ka nimi can iladii taraknaahu oo min ahlina ehelkayaga ahaaday xaaluu ehelkayaga yahay fa akhbarnaahu waa uga warrannay maxaa ehel idinka dembeeya waa ka timaadeen yaa markaasaan u sheegnay fa qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam irjicuu noqda ilaa ahliikum ehelkiinni ku laabto ku noqda fa aqiimuu fiihim dhexdooda ku sugnaada wacallimuuhum bara diinka diinka waxaa ka barateen idinkuna bara wa muruuhum amra yacni taacaadkiiyo khayraadkiiyo wanaagyada amra wa salluu salaata kada fii xiini kada waxaad tukataan salaada caynkaasa xilliga caynkaasa tukada wa salluu kada waxaa tukada fii xiini kada wakhtigaa tukada yacni salaaduu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo awqaaday tukanayaan fa idaa xadarat isalaatu markay salaaddu soo xaadirto falyu'adin lakum axadukum waa salaadaha faralka a ah baa loo jeedaa waayo salaadda loo addimaa waa faralka uun sunno in loo addimaa walow haba ahaato sunno jamac lagu tukadee yacni markaa sunne maaha waa bidcay noqonaysa sunnada nebigu sala allahu aleyh wasalam waxay ku dareertay salaadda loo addimayaa keliya inay tahay salaadaha faralka faidaa xadarat isalaatu markay salaadu timaaddo soo xaadirto falyu'adin lakum axadukum midkiin haydin addimo mid idinka midi ah haydin addimo waliya'ummakum haydin tujiyo oo imaam haydin noqdo akbarukum kaydinku weynida badani kaydinku weyne haydin tujiyo muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labaduba soo wariyey zaada albukhaariyu fii riwaayatin lahu bukhaari wuxuu ziyaadiyey riwaayo isaga u sugnaatay wuxuu kordhiyey wasalluu kama ra'aytumuunii usallii yacnii tukada qaabka ii aragteen anoo u tukanayo kale sidaasoo kale u tukada qowluhu raxiiman rafiiqan mid naxariis badan buu ahaa oo rafiiqan dhimrin badan ruwiya bifaa'in wa qaafin waxaa lagu soo wariyey fa iyo qaaf oo ta hore fa tahay ta dambana qaaf tahay rafiiqan waa min alrifqi oo dhimirsanaanta ah iyo sahlanaanshaha wa ruwiya biqaafayni waxaa kaloo lagu soo wariyay laba qaaf oo raqiiqan la yidhaahdo raqiiqanna waxay noqonaysaa mid qalbi jilicsan ayuu ahaa macnuu saasuu dhacaya xadiidkan aynu joogno waxa uu tilmaamayaa maalik ibnu alxuwayris nabiga calayhi salaatu wasalaam iyagoo kooxa oo dhallinyaro ah oo da'doodu isku dhowdahay inay u yimaadeen muddana la joogeen oo ilaa labaatan maalmood inay nebiga la joogeen calayhi salaatu wasalaam ilaa labaatan habeen inay la joogeen waxaa loo jeeda labaatan habeen oo maalmahoodii la socdaan marka diinka ayay baranayeen waa faa'iidaysanayeen nebiguna waa naxariis badnaa buu yidhi waana dhimrin badnaa marka wuxuu maleeyey inaannu u hilownay oo jeclaysannay ehelkayaga inaannu ku laabanno markaasuu dabeedna na weydiiyey ciddaannu ka nimi dabeedna wuxuu yihi ku noqda ehelkiinnii dabeedoo u dardaarma mawdicu shaahid waa halkan irjicuu ilaa ahliikum fa aqiimuu fiihim wacallimuuhum wamuruuhum wasalluu salaata kada fii xiini kada yacni waxa weeyaan waa wasiya loo dardaarmo marka cidda tegaysa laftooda in loo dardaarmo waa laga qaadanaya ya yacni ruuxa markaa safrayaa isagu waa dardaarmaya oo inuu u dardaarmo mashruuc weeye dadka isaga in loo dardaarmaana waa mashruuc labada mid walba markiisa waa jirtaa labada geesoodba waa ka dhici kartaa labada geesoodba waa ka dhici kartaa taasna waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal in waxaweeye qofku diinka u bartay inuu dadka sii baro oo sii gudbiyo ayaa laga qaadanaya taasaa laga qaadanaya camalka isagu uu samaynaayo yacni cibaadadii inuu isagu ku dadaalo nafsi ahaantiisa dadka kalena markaysaa inuu u gudbiyo u amro oo u sheego oo baro ayaa laga qaadanaya haddaba xadiidka waxaa ku sugan faida xadarat isalaatu falyu'adin lakum axadukum salaaddu markay soo xaadirto oo ay timaaddo xilligeedu yimaado yacnii wakhtigeedii uu yimaado salaaddaa soo xaadirtay waxaa loo jeedaa wakhtigeedii baa soo xaadiray midkiina haydin addimo kaydinku weynna haydin tujiyo waxaa la yaqaanay marka imaamada in loo dhigay tartiib yo ummu alqawma aqra'uhum likitaab illaah fain kaanuu fi qira'ati sawaan faaclamhum bisunna yani ila akhir alxadiid tartiib baa loo sheegay siday kitaabka qur'aanka u kala aqoon badan yihiin siday sunnada nebiga u kala aqoon badan yihiin siday hijre ahaan u kala horreeyeen siday islaamnimada ugu kala horreeyeen yacni markaa tartiib noocaasaa loo dhigay xadiiskanna wuxuu sheegayaa walyaummakum akbarukum see loo kulminaya ahlucilmigu waxay yidhahdeen waxaa loo kulminayaa waxaa lagu xambaarayaa maadaamay mar soo wada islaameen dhallinyarona ay ahaayeen xagga aqoonta inay isku mid ka ahaayeen inta ay barteen hadday kitaab tahay iyo hadday sunno tahay yacni mid walba yacni markaa inay isku mid ka ahaayeen xaggii islaamnimadii iyo xaggii markaa waxaweyaan kalena inay ka sinaayeen oo isku xilli soo islaameen marka sidaas aawadeed da'da xaaladda in lagu kala qadimaayo oo da'dii lagu kala hormarinaayo ka ugu weyn maadaama sida kale ay uga siman yihiin yacni saasaa lagu xambaaraya oon xadiiska kale uga hor imanayn nabigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam wasalluu kamaa ra'aytumuunii usallii sidaan markaa ii aragteen qaabka ii aragteen inaan u tukanayo kale qaab la mida u tukada taasina waa dardaaran weeye cidi nebigu wuxuu ugu dardaarmo oo amro arrin diiniya inay sii yeelaan ummaddoo dhan waa u yaallaa oo dadkoo dhanna insaan la amraayo loogu dardaarmayo ayay noqonaysa xadiiska can cumar bn khaaab radia allaahu canhu qaala istaadantu nabiya sala allahu alay wasalam fi lcumra cumar waxa uu sheegay waxaan idan weydiisto eh, yani idan ka dalbay oo fasax aan weydiistay nebiga calayhi salaatu wasalaam fi lcumra cumro aan soo cumraysto ayaan idan weydiistay faadina waa ii idmay nebigu calayhi salaatu wasalaam saasaa riwaayadu sheegaysa wa qaala wuxuu uhi laa tansana yaa ukhaya min ducaa'ik laa tansana hanaga ilaawin yaa ukhaya walaalkaygi yaraayow min ducaa'ika ducadaada hanaga ilaawin yaa ukhaya wa tasghiiru akhi marka dee nebiga wuu ka yaraa calayhi salaatu wasalaam xagga qadar ahaan dee dadkao dhammi waa ka yaraayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ka qadar weynaa dadka kale laakiin xagga dee ahaanna dee waa uga yaraa nebiga calayhi salaatu wasalaam waa uga yaraa oo dee toban sano iyo dheeraad dhowr iyo toban sanuu ka yaraa nebiga calayhi salaatu wasalaam waayo cumar marka la dilaayo dee saddex iyo lixdan jir buu ahaa ya toban sano uu khilaafada hayay iyo weliba lix bilood iyo laba sano iyo badh uu abubakar hayey dee intaasoo dhanba waxay noqotay inuu markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ka yaraa waxaa jira haddaba tashiir la yidhaahdo tashiiru yacni ishfaaqin wa maxabba cidda la jecel yahay in tashiir lagu isticmaalo marka kanna waxaa lagu xambaaraya noocaas yaa bunaya marka la leeyihi waa tashiiru ishfaaqin wa maxaba idaa maa xuba shayun tawallacat bihi axrufu tasghiiri min shiddati alwajdi waa kii shaacirku lahaa haddii shay la jeclaado xuruufta tashiirkaba iska ogolaada buuri oo iskaba jeclaadaba ya marka tashiiru ishfaaqin wa maxaba wey fa qaala kelimatan kelmad buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam kelmaddaasoo maa yasurunii ayna ifarax gelinayn anna liya biha addunyaa inay ii sugan biha ay badalahaa beddelkeeda addunyaa adduunyadu inay ii sugan tahay oo adduunyada bedelkeeda in lay siiyo adduunyadii oo aan kelmaddaa waayo aanan jeclayn ooy farax gelinaynin ee kelmaddaa inaan helo aan jeclahay ayaa nebigu igu yidhi calayhi asalaatu wasalaam bacdu waa beddeliyoo beddel bay faa'iidanaysa hmm, biha ay badalaha wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd qaala wuxuu yidhi ashriknaa nawadaaji oo naga qayb geli ukhaya walaalkaygii yaraayow fii ducaa'ika ducadaada oo markaad ducaysanayso ducada nagu dar rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyu baa soo wariyey waqaala qaala wuxuu ihi tirmidi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasan oo saxiixa weeye kolay saxada xadiiska waa laysku khilaafsan yahay riwaayadu keliyana maaha waa xadiiskao dhan riwaayada dambe ha noqoto ama riwaayada hore ha noqotee khilaaf baa ku jira sixadiisa Eh, bacdi culamada ka mid waa saxiixinayaan oo tirmidi wakayruhu ka mid yihiin bacdi culamada ka mid oo sanadkiisa daciifinayaana waa jiraan oo sheekh albani wuxuu ka mid yahay culamada markaa daciifiya calaa kulli xaal yani bacdu ahlicilmi waa saxiixinayaan marka hadduu asaxo wuxuu faa'iideynayaa eh, dardaaran markaa loo dardaarmayo ducada markiisa markaa inuu dee u duceeyo ama duca la weydiisanaayo cid yani safraysa eh, baa laga qaadan lahaa xadiiska toddoba boqol iyo sagaaliyo toban dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo toddobiyo labaatane wa can salim ibni cabdillaahi bni cumara ana cabdallaahi bna cumara radia allahu canhuma kaana yaquulu lirajuli ida araada safara salim ibni cabdillaahi waxau yidhi cabdulaahi bni cumar wuxuu ahaa waa aabbihii marka xikaayada uu ka warramayo aabbihii oo magiciisii magaca aabbihii ku sheegaya aanu aabbahay odhanaynin mar haddaynay muwaajaha loogu yeedhaayo ahayn wax dhibi kuma sugna horaynu u soo marnay cuquuqna la xisaabin maayo iyo aadaab xumo inay tahay waayo waa ikhbaar canhu ee muwaajaha lagula khitaabaayo oo isagii loogu yeedhayo hebelow ma aha farqaana u dhexeeya labada ana cabdulaahi bni cumara radia allaahu canhuma cabdulaahi bni cumar kaana yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahda lirajuli ninka ku yidhaahda idaa araada safaran markuu doono safar oo inuu socdaal u baxo uu doono udnu minni ii soo dhowow ayuu ku odhan jiray xataa uwadicaka si aan kuu sagootiyo iigu soo dhowow ii soo dhowow kamaa kaana rasuululahi sala allahu aleyh wasalam yuwadicunaa aan kuu sagootiyo sidii rasuulku sala allahu aleyh wasalam noo sagooti jiray siduu rasuulku sala allahu aleyh wasalam markaannu safrayno noo sagootiyi jiray si la eh, si aan kuugu sagootiyo eh, nusakha qaarkood eh, waxaa lay sheegay xataada inuu ridaayo inkastoo daliilfaarixiinka laftiisuna qoraayo marka haddii nuskhada eh, ay ka maran tahay waxaan filayaa inuu reebaayo wadicka sacankama waxay noqonaysaa marka jawaab alab udnu minii ii soo dhowow uwadicka haddaad ii soo dhowaato waa ku sagootiyayaa waa jawaabu alab kama kaana rasuul lahi sala allahu alay slam yuwadicuna marka nuskhada kalena calaa kulli xaal laqbadeedu waa saas nusada kalena laqbadeedu waa saas fayaquulu wuxuu odhan jiray astawdicu allaha diinak ilaahay ayaan ammaano gashanayaa inuu ilaaliyo diinaka diinkaaga wa ammaanataka iyo ammaanadaada wa khawaatiima camalik iyo camalkaaga khaatimooyinkiisa iyo gebagabadiis intaba ilaahay baan u ammaano dhiibtay inuu ilaahay xafido ilaaliyo yacnii ilaahay ha ilaaliyo ha dhowro rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasanoo saxiixa ah. marka astawdicu allaha bimacnaa ilaahay baan ammaano gashanayaa ka dalbayaa inuu markaa waxaweye ii ilaaliyo diinkaaga iyo ammaanadaada iyo camalkaaga khaatimadiisa iyo gebagabadiisa inuu khaatimo wanaagsan ku khatimmo nuuntaba ilahay dhowro xadiiska kalena aan ku darno xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can cabdilaahi bni yaziida alkhatmiyi asaxaabiyi radia allaahu canh saxaabiga cabdulaahi bni yaziid alkhatmi la yidhaahdo asaxaabiyi oo saxaabigii ahaa wuxuu ka ixtiraazayaa cid markaa la magacaabo aan saxaabi ahayn radia allaahu canhum qaala waxa uu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam idaa araada markuu doono an yuwaddica aljeysh inuu ciidanka sagootiyo markuu doono aanbabixiyo qaala wuxuu odhan jiray astawdicu allaha diinakum wa amaanatakum wa khawaatiima acmaalikum wuxuu odhan jiray astawdicu allaaha ilaahay baan ammaano gashanayaa oo inuu ilaaliyo aan weyddiisanayaa diinakum diinkiinna wa ammaanatakum iyo ammaanadiinna wa khawaatiima acmaalikum iyo camalladiinna khaatimooyinkooda ay ku gebagaboobayaan intaba inuu ilaahay ilaaliyo baan ilaahay weydiisanaya ka baryaya waxaan ammaano gashanayaa oo ilaahay weydiisanayaa inuu ilaaliyo diinakum diinkiinna wa ammaanatakum iyo ammaanadiinna wa khawaatiima acmaalikum iyo camalladiinna waxay ku khatinmayaan in camal wanaagsan ay ku khatinmaan xadiiun saxiixun waa xadiis saxiixa rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey wakayruhu cid kalena waa soo warisan abu daawuud ahayn biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayay ku soo wariyeen xadiiskan iyo xadiiska horeba waxaa laga qaadanayaa marka la safraayo in waxaweeye cidda safraysa marka la sagootinayo in dikriga ducada ah lagu yidhaahdaa inay fiican tahay ay sunno tahay waa duca loo ducaynayo oo in ilaahay laga baryo inuu ilaahay diinkiisa iyo ammaanadiisa iyo khaatimada camalkiisaba ilaaliyo dee waa shay qiimo badan weeye intee safartay oo wejigay ku tagtay weji aan ahayn kusoo noqotay yacni iyadoo yacni waxa weeye yacni cibaadada ku dadaalaysa oo taacada ku fiican oo iimaanka iyo camalka saalixa yacni ku dadaalaysa tagtay oo iyadoo marka waxaweye eh, yani markaa alla kood noqotay soo noqotay ya ama afkaaro qaldane ay galeen oo qaarkood ay shiicoobeen oo qaarkood caqlaaniye qaateen oo qaarkood markaysa waxyaalo kale qaateen yacni qaarkood marka waxaweye diinkiiba khuraafaad u arkeen yani qaar badan baa isbeddelay marka sidaas aawoodee cidda safraysa in ilaahay la ammaano gashado oo waxaweeye ilaahay laga baryo inuu ilaahay diinkood iyo ammaanadoodaba ilaaliyo waa shay fiican weeyaan waxaanu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha ida istuudica shay'an xafidahu xadiis kale ku soo aroortay ilaahay haddii shay la ammaano gashado oo layahay ilaahw ilaali ammaanadaadan ka yeelaye ilaahay waa ilaaliyaa allah waa ilaaliyaa marka dikrigan ama ducadani waa mid qiimo badan weeye in laysugu duceeyana ay tahay marka laysisawootiyahay xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can anasin radia allahu canhu qaala jaaa rajulun ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam anas wuxuu uhi nin baa u yimid nabiga calayhi asalaatu wasalaam faqaala wuxuu ihi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow innii uriidu safara anigu safar baan doonayaa inaan safro ayaan doonayaa socdaal baan rabaa aan ku safro fazawidnii sahay isii wuxuu u jeedaa sahay diini ah faqaala wuxuu ihi zawadaka allahu taqwa ilaahay ha kaaga sahay yeelo taqwo taqwo ilaahay ha kaaga sahay yeelo qaala wuxuu ihi zidnii ii kordhi qaala wagafara dembak dembigaagana ilaahay ha dhaafo qaala wuxuu ihi zidnii ii kordhi qaala wayasara laka alkhayra xayuma kunt wuxuu ihi ilaahay khayrkaa kuu fudaydiyo meel kastaad ku sugan tahayba ilaahay khayrkaa kuu sahlo rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxuu ihi xadiisun xasan waa xadiis xasana weeye xadiis xasan ah weeyaan xadiisku wuxuu kaloo leeyahay shawaahid kale ayuu leeyahay adigu sanadka waxbaa ku yaro jira dacfi yar baa ku jira laakiin shawaahid buu leeyahay kale oo markaa xadiiska iyaguna markaa la soo wariyey oo laga soo warinayo saxaabo kala duwan laga soo warinayo marka duruqdaa kala duwan calaa kulli xaal waa isquweynaysaa waa isquweynaysaa waa iskabaysaa xaafid ibnu xajarna wuxuu ka mid yahay xadiiska culammada taxsiinisay ayuu ka mid yahay oo yidhi xadiisku waa xasan ayuu markaa ka mid yahay waxaa laga qaadanayaa cidda safraysa in loo duceeya laga qaadanaya isaguna duca inuu dalban karaa laga qaadanaya oo inuu ducadii dalbadaa inaan dhibaata ku sugnayn ina uriidu safaran fazawidnii yaa marka waxa weeye sahaylla jirkayga yeel oo bimacnaa waxa weeye ii ducee yacni maal isii muraadku ma ahayn waa ii ducee sahayduu doonaya waa sahay marka diini ah sahaydaa diinigiina ama dardaaran bay noqonaysa ama ducay noqonaysa dabeed nebigu waa u duceeye wuxuu yihi zawadaka allahu taqwaa ilaahay taqwo ha kaaga sahay yeelo taqwo ilaahay ha kaaga sahay yeelo watazawaduu faina khayra azaadi taqwa sahay waxaa ugu khayr badan taqwada haata aayadda ku soo aroorta dabeedna wuxuu yidhi kordhi wuxuu ugu duceeyey markaana dembi dhaaf wahafara dembak siiqooyinku waa siiqooyin maadi zawadaka waghafara dembaka wayasara laka alkhayra laakiin waa khabariyatun lafdan ducaa'iyatun macnan xagga lafdiga khabar bay ka tahay laakiin xagga macnaha waxay ka tahay duco ama inshaa bay ka tahay waa ducaa marka macno ducay u dhacaysa ilahay dembigaagana ha dhaafa buuli iyo kordhiba haddana yidhi khayrka ilaahay ha kuu fudaydiyo meel kastaad ku sugantayba hadda maal iyo adduunye uguma ducayn yacnii diinka ayaa qiimo badan markaa diinkii baa laysugu ducaynaya yacnii khayrkii ilaahay ha kuu fudaydiyo meel kastaad ku sugantayba xoogaa waa tadamuni kartaa waa koobsan kartaa inuu caafimaad iyo dee helo oo khayraadka markaysaga qaarkood dee kollay samaynta la samaynaayo caafimaad iyo waa u baahan yahay yacni marka awood iyo caafimaad iyo wax la mida laakiin taasi waa arrin uu tadamunayo calaa sabiili tabacahe maqsuud ahaan maxaa loogu duceeyey diinigaa loogu duceeyey saddexda ducaba asaalatan waxay ku saabsantahy xagga diinka ya ayay ku saabsantahy taas waxay ku tusinaysaa ducadeenna yacni markaa diinka inay u badato aynu isugu ducaynayno in markaa diinka yani markaa laysu dardaarmo halkaasi ay ugu horayso ayaa laga qaadanaya ruuxu marka waxa weye cidda qaraabadiisa iyo cidda ehelkiisa ah xuquuqa lagu leeyahay hadday jiraan inuu ku dardaarmo waa fiican tahay wixii xuquuqa ah waxaasaa laygu leeyahay waxaasaan cid ku leeyahay xaqa caynkaasaa layga gudo waxa ha lay sameeyo waxa ha lay bixiyo yani markaysaa maalkiisa wax ka ah inuu ku dardaarmo way fiicantahay wakhtiyada geerida markiis marka uu filayo ama geeri uu yani markaa amaaraadkeeday u muuqdaan ama danni markaysa markaa u jiro xaaladda caynkaasa geeriye marka asbaabteedii ay soo muuqato yacnii inuu saasoo kale markaa sameeyaa inay fiican tahay ayaa markaa laga qaadanaya taasina waxa weeye kole waxyaalo kale laga daliishanayaa iyo axaadiis kale waana laga yaabaa baab gaara inuu marka udhigo taas ku saabsan mawduucaas alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed salama tasliiman kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal maa callamtana wbaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmuminiina walmuminaat allahuma aamiin baabka toddobiyo sagaashanaad baab alistikhaarai walmushaawara wuxuu u baab yahay in ilaahay la khayr weydiisto oo sida khayrka badan inuu ilaahay kuu dooro inaad ka barido waalmushaawara iyo tashiga cid lala tashado ahlu ah qaala allahu tacaala allah waxau ihi washaawirhum fi lmri la shawr oo la tasho mu'miniinta fi lmri umuuraha kala tasho wa amar wa qaala tacaala allah waxau yihi wa amruhum shuuraa baynahum yacnii amarkoodu iyo umuurahoodu waa tashi ay isla tashanayaan oo ka shawrayaan ay yatashaawaruuna baynahum fiih dhexdooda waa ka tashanayaanoo waa ka shawrayaan xadiiska toddoba boqol iyo labayo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo soddone can jaabirin radia allahu canhu qaala kana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yucallimuna listikhaarata fi lumuuri kulliha jaabir ibni cabdillaahi waxa uu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray yucallimunaa midna bara alistihaarata istikaaraduna bari jiray oo inaannu ilaahay khayr weydiisanno sida khayrka badan noo dooro aanu ka barino ayuu rasuulkuna bari jiray calayhi salaatu wasalaam fi lumuuri kulliha umuurta dhammaanteed yacnii shay kastoo la doonaayo in la sameeyo in ilaahay laga baryo sida khayrka badan inuu ilaahay kuu dooro ku waafajiyo ayay istikhaaradu noqonaysa kasuurati min alqur'aan wuxuu noo beri jiray sida suurad qur'aana uu noo baroo kale ayuu noo beri jiray yacnii qur'aanka siduu noo baro si la mida ayuu istikhaarada noo beri jiray yaquulu wuxuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ida hama axadukum bilmri idaa hama markuu ku hamiyo bimacnaa doono ee si taradud ku jiro uu doono isdhahdo ma samaysa arrinkaa axadukum midkiin bilmri arrin umuuraha ka mida falyarkac ha tukado oo ha rukuuco ragcatayni laba ragcadood min hayri ilfariidati labadaa ragcadood aan faral ahayn laba ragcadood oo sunna ah ha tukado marka sunno kastuu tukado dabadeed istikhaarada waa samayn karaa in laba loo gaar yeelay ay tahay shardi maaha iyadoo niyo kale lala kulmiyey oo sunno kale looga jeedo tanna niyada lagu daray baa la samayn karaa labada ragcadood min hayri alfariidati aan faral ahayn suma liyaqul intaa dabadeed ha yidhaahdo suma liyaqul iyo suma liyaqul labaduba bannaan oo laamul amrigu marka xaraf cadaf daba dhacdo in asalkeedii kasrada ahayd lagu wadaa bannaan in la reebaana bannaan uma liyaqduu tafathahum waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyti alcatiiq falyadxakuu qaliilan walyabkuu kaiira aayadda hore uma liyaqduu tafathahum waliyuufuu nuduurahum qiraa'o hoos dhigaysa laamkana oo sabciina waa jirtaa marka waxa weeye labada wejiba waa fasiix waana bannaan yihiin qur'aankana waa ku yimaadeen waa sida marka waxaweye isticmaalkuba u badan yahay marka waxaweeye xaraf cadaf laamul amrigaasi daba dhaco uma lyaqul ama uma liyaqul ha yidhaahdo allaahumma ayaa allaahu allaahow innii anigu astakhiiruka waa ku khayr weydiisanayaa sida khayrka badan inaad ii doortaan kaa baryayaa bicilmika cilmigaaga ayaan kugu baryayaa kugu weydiisanayaa sida khayrka badan inaad ii doorto tawasul ilaahay sifadiisa lagu tawasulayo weye wa astaqdiruka waa ku awood weydiisanayaa biqudratika awooddaada ee sababteedaan kugu weydiisanayaa inaad i awoodsiiso wa as'aluka waan ku weydiisanayaa min fadlika alcadiim fadligaaga weyn wax ka mida ayaan kaa baryayaa oo ku weydiisanayaa fa innaka taqdiru maxaa yeelay adigu waad awooddaa walaa aqdiru anigu ma awoodo wa taclamu waad og tahay walaa aclamu aniguna ma ogi wa adigu callaamu alghuyuub waxyaalaha qarsoon ee haybabka ah kii u cilmiga badnaa baad ilaahay ou tahay allaahumma ayaa allaahu allaahow in kunta haddaad tahay taclamu mid og anna hada alamra inuu arrinkani waa arrinku marba doonaayo inuu ka istikhaaro weydiisto marka aakhirka waxay noogu imanaysa wayusamii xaajatahu dantiisu magacaabaya marka halkaa alamra ayuu ku bedelayaa wuxuu doonayo inuu sameeyo ana hada safara ilaa baladi kada ana hada eh, tasawuja bifulana ana hada alxaja fi hada alcaam nooca uu doonaayo inuu sameeyo yacni marka ayuu halkaa ku sheegaya oo amriga ku beddelaya allaahumma in kunta taclamu ilaahayow haddaad og tahay anna hada alamra inuu arrinkani khayrun lii ii khayr badan yahay fii diini xagga diinkaygii wa macaashi macaashkaygii wa caaqibati amrii cirbdambeedka arrinkayga aw qaala ama wuxuu yidhi waa shakun min araawiye caajili amrii ama wuxuu ku bedelay caajili amrii wa aajilihi ama wa macaashi iyo wa caaqibati buu labada mid yidhi halkaa labadaa dambuu ka shakiyey ma labadan baa bedelkeedu ahaa mise labadaas horu ahaa markaa shaki baa galay faqudurhu lii ilaahw ii qadar haddaad og tahay aw qaala ama wuxuu yidhi caajili amri arrinkayga kiisa soo degdegayaa wa ajilihiyo kiisa dambeeyee markaa dib dhacaya inuu iigu khayr badan yahay arrinkani haddaad og tahay faqdurhu lii ilaahw ii qadar wayasirhu lii ilaahu ii fudaydii suma baarik lii fiihi intaa dabadeedna ilaahu ii barakee wain kunta taclamu haddaad ogtahay anna hada alamra inuu arrinkani sharun lii yacni shar ii leeyahay fii diini xagga diinkaygii wa macaashii noloshaydiiyo wa caaqibati amrii ceeludambeedkayga intaba inuu shar ii leeyahay haddaad ogtahay ama ii shar badan yahay aw qaala ama wuxuu yidhi caajili amrii wa aajili arrinkayga soo degdegaya iyo kiisaa dib dhacayaba inuu ii shar badan yahay haddaad og tahay fasrifhu ilaahu arrinkaa iga dabaal cannii aniga xaggayga ka dabaaloo mid markaa igu dhaca ha ka yeeli ama ii dhaca wasrifnii anigana ileexi canhu xaggiisa iga leexi oo haddii arrinkii aad iga dabaasho mid markaa arrinkii jecel oo ka daba dhacaya ah, ha iga yeeli yaa arrinkaanna kala baaji isagana iga baaji anigana markaysaga niyaddayda iyo markaa doonistaydana ka leexi oo ka baaji waqdur liya alkhayra xayu kaan waqdur liya alkhayra ilaahu khayrka ii qadar aniga xayu kaan meeshuu ku sugan yahay ilahu khayrka ii qadar uma radinii bihi dabeedna igu raalligey oo mid ku raaliya ah iga yeel ardini iyo radinii labadabaa loo dabdiyaayo nusakha qaarba mid bay qorayaan waana bimacnan oo midna waxaa lagu tacdisiiyey tadciifka midna hamzada ardinii bihi igu raalligeliyo mid raali ku ah iga yeel ama radinii bihi igu raalligeliyo mid raalli ku ah iga yeel qaala wuxuu uhi wayusami wuxuu magacaabaya xaajatahu dantiisa ayuu magacaabaya rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey mawduucani waxa uu ku saabsan yahay istikhaarada iyo mushaawarada ayuu ku saabsan yahay mushaawarada wuxuu u keenay labada aayadood ayuu u keenay marka labada in la kulmiyo weeye midna waa istikhaarada midna waa la tashiga mu'miniintana waxaa lagu ammaanay inay umuurahooda ka tashanayaan waayo aaraa' kala duwan baa kulmaysa markan la tashanayo oo cid eh, lala tashanaayo oo amuurihii baa la ysla eegayaa waxaa laga yaabaa sida sawaabkee saxan in la gaadho laakiin qofku ra'yigiisa keliya hadduu eh, nin toocsado waxaa dhici karta dee inuu si qalada markaas sameeyo laakiin dadka aaraadooda in lala wadaago oo iyaga la yidhahdo maxaa idinla quman siday ku fiican tahay waxa weeye qaabka noocaasi waa fiican yahay qaabka caynkaasi waa fiican yahay basay soo naqlin jireen nin baa yidhi baa la yidhi waxa weeyaan eh, anigu marka ma gefo yacni ma qaldamee waxaan sameeyaa markaa waxaan la tashadaa eh, dadkaygaan la tashadaa markaan la tashado sida iyagu ku taliyaan baan yeelaa buuri hadday qalad noqoto dee waxa weye anigu keligay ma qaldamayna iyagaa qaldamay ya haddii waxa weeye markaa ay sax noqotona dee waa sidaan rabayba waa sidaan rabayba labada keel la hormarinaya ma mushaawarada mise istikhaarada waxaa la hormarinayaa mushaawarada la hormarinaya tashiga ayaa la horraysiinaya istikhaaradana waa la dambaysiinaya markuu tashigii sameeyo ayaa arrinkii oo saasa ayuu markaa dabeedna ilaahay istikhaaro weydiisanaya yacni sida khayrka badan cidda ula tashanayaan cid ahlu ra'ya waa inay tahay oo dee waxa weeye aqoon iyo ra'yi iyo cilmi iyo yacni caqli wanaagsan iyo uu ku tuhmaayo caynkaas iyadaa waa inay markaa tahay cidduu la tashanaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen maa nadima eh, man istikhaara alkhaaliqa washaawara almakhluuqiin kii waxa weeye khaaliqana istikhaaro weydiisto sida khayrka badan ka barya makhluuqaadkana la tashada ma tiraanyoodoo ismaciil ambiyo oo waxa uu sameeyey kama qoomamoodo waxa uu sameeyey kama qoomamoodo istikhaarada maxaa lagu samaynayaa umuuraha nooceeya laga samaynaya xadiisku wuxuu sheegayaa kaana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam yucallimuna alistikhaarata fi lumuuri kulliha waxay ahlu cilmigu yidhaahdeen ashyaada muxaramaadka istikhaara ma gasho waayo sida khayrka badan ilaahay waa inoo sheegay oo marba hadduu shaygu xaaraan yahay in laga tago ayaa dee khayrku ku jiraa wakadalika ashyaada waajibaadkaana istikhaara ma gasho waayo shaygu hadduu waajib yahay isagana marka waxaa sida khayr kale dee sharcigaa inoo sheegay saas aawadee waajibaadkii iyo muxaramaadkii geli mayso istikhaaradu ashyaadii mubaaxaadka ee bannaanaa istikhaaradu waa geliys shaygii mubaaxa ahaa ee labada dacal sinnaayeen waa geliys wakadalika ashyaada sunnayaasha ah qudhoodu waxaa dhici karta tarjiixaad inay u baahdaan baa dhici karta oo dee ay tacaarudaan wakhtiyada qaarkood istikhaaradu waa geli kartaa istikhaaradu waa geli kartaa marka xajkoo kale markaynu leenahay istikhaaru ka samaynaya xajkii waajibkaa qofkuu saaran yahay xajkiina kari karay una qabo xajku inuu fawri yahay istikhaara ma gelayso istikhaara ma gelayso laakiin waxa weeye de xajku hadduu sunno yahay istikhaaradu waa gelaysaa oo istikhaaro waa gelaysaa waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood xajka sunnada ah, dee wax kale inay uga khayr badan yihiin baa suuragal ah ayaa suuragal ah marna waxaa dhici karta shayga asalkiisu isagoo dee weeye inuu khayr ku jira ay muuqato haddana waxa weeye sida gaarkee loo samaynayo ayay istikhaaradu ku saabsan tahay masalan ninbaa wuxuu doonayaa inuu guursado dadkii dee sharcigu amray guurka waa ka mid ya yaa macshara ashabaabi man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj wa ankixu alayaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum wa amar ha yeeshee gabadha mucayanadee gaarka ee heblaayo uu guursanayo ama gabadhaasi ninka hebel la yidhaahdo inay guurkiisa aqbashoo guursato ta noocaasaa istikhaaradu gelaysa istikhaaradu ay markaa gelaysa markaasuu dee odhanayaa yacni markaa ama ay odhanaysaa yacni shakhsigaa inaan guursadaa hadday khayr ii tahay yacni haakada yacni sidaa istikhaaradii ruuxu ku samaynaya waaya goorta uu ducadan istikhaarada akhrinaya waa goorma waxaynu sheegnay salaad kastoo sunnaa dabadeed istikhaaradii in la samaynaayo oo lala iman karo walow sunno ku gaara istikhaaro yaanu noqonbe waana sida xadiiska laga daliishanayay min hayri alfariida waayo hadday laazim tahay ilaaba ilaa sunno loo gaar yeelo istikhaaro inay tahay min hayri alfariidati waxba laguma qaydeen waxaa la odhanayaa in sunnadii loo qaabkaasee sunnatul la odhan lahaa saasaa la odhan lahaa goorta haddaba marka la akhrinaya waa goorma ma aakhirka salaada mise waa marka salaada laga baxa dabadeed ahlucilmigu taa waa isku khilaafeen laakiin sida saxiixi waxay tahay marka salaada laga baxa dabadeed inay tahay bacda asalaam waxaana sidaa looga daliishanayaa falyarkac rakcatayn min hayri alfariidati uma lyaqul labada ragcadood ma dhammaystirmayaan haddaan laga salaam mudnaqsan marka waxa weeye sumaana la geliyo litartiibin maca muhlah tartiib muhla la socoto yacni tilmaamayso zaman inuu u dhaxeeyo faa'iidaynaysa marka marka uu ka baxo dabadeed ayaa fiican culammada qaarkooduu yidhi qabla asalaam buu akhrinayaa waa jiraan laakiin qowlka fiicani waxay tahay marka laga salaamo naqsado dabadeed in la akhrinayo marka istikhaarada uu ruuxu la imanayo niyada waa inuu kharigareeyaa oo jeclaysiga gees u jeclaysanayo waa inuu ka saaraa ya naftiisa hadday gees u ilanayso waa inuu khaligareeyaa oo uu iska saaraa oo dabeed markaa waxa weeye ilaahay baryaa ducadaa akhriyaa sida ku soo horraan dhacda ayuu markaa ku camal falayaa laakiin iyadoo halkiisii uu iska haysto waad samayn doontaa afka uu ka akhriyo mujarad ah looma jeedin yaa inuu afka keliya ka akhriyo ayna isaga kirkiran tahay aad samaysid ta noocaasi dee istikhaaradii noqon mayso waxaa la doonayaa niyadii inuu khaligareeyaa la doonayaa waxaan ka saaro oo labada geesood isagaan geesnaba u iishanayn geesnaba aan isu badinaynin marka waxa weeye ducadan uu akhriyo ilaahay baryo si niyaa ilaahay u baryo kadibna uu eego sida marka niyadiisa yacni ku sharaxanta ee markiisa niyadiisu waasic u noqotay ay aqbasho taas yadaa markaa u eego dabeedna sidaas uu ku dhaqaaqo hadday waxba u muuqan waayaan ka warran ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen wuu ku celinayaan meeshii baa tarjiix baa u muuqan waaye marka waxba tarjiix u muuqan waayaan oo si u kala caddaan weydo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa ku celinayaan culamada qaarkoodoo yidhi waa iska sugayaa inta wax ku soo dhacaya marka waxa weeye saas yidhina waa jiraan waa yahay baabka siddeed iyo sagaashanaad baabu istixbaabi adahaabi ila alciidi wa ciyaadati almariidi walxaji walghaswi waljanazati wa naxwiha min ariiqin waalrujuuci min ariiqin aakhara litaksiiri mawaadic alcibaada tegista la tegaayo ama la aadaayo jeclaysiga la jeclaystay ayuu u baab yahay ila alciidi ciidda la aadayo ama la qabanayo wa ciyaadati lmariidi iyo booqashada qofka xanuunsanaya lasoo booqanayo la aadayo ama la qabanayo waalxaji iyo xajka aadista la aadaayo jeclaysiga la jeclaystay ama qabashada la qabanaayo waalghaswi duulaanka jihaadka ah ee qabashada la qabanaayo ama la aadaayo in la jeclaystay ayuu u baab yahay waljanaasati iyo janaasada yacni meydka raacista la raacaayo aadista la aadayo in la jeclaystay u baab yahay iyo wanaxwiha ashyaada kale la midka ah ee cibaadaadka marka ah sida jumcada iyo jamaacaadka iyo ashyaada la midka ah min ariiqin waddo laga aado waddo laga tago warujuuci iyo in laga soo noqdo min ariiqin aakhara waddo kalena laga soo laabto litaksiiri mawaadic alcibaada meelaha cibaadada in la farabadiyo daraaddeed sidaa loo sameeyo oo ariiqna marka hore lagu aado lagu qabto dariiq kaloo aan dariiqii ahayna marka dambe lagaga soo noqdo laga soo laabto hadday xaj tahay hadday jihaad tahay hadday janaaso tahay mayd la raacay hadday ciid tahay hadday jumco tahay hadday jamaacaad tahay salaadaha la qabtay hadday xalaqaad cilmiya tahay kullu daalika ashyaadaasoo dhan in dariiqna lagu tago dariiqna laga yimaado bal labada xadiis oo inoo qoray horta aan akhrinno markaasay masaa'isha kale uu sheegay sheikhu aynu wax ka odhan doonnaa in allah xadiiska toddoba boqol iyo saddex iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo koob iyo soddon can jaabirin radia allaahu canhu qaala kana nabiyu sala allahu aleyh wasalam jaabir wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray ida kaana yowmu ciidin haddii markaa waxa weeye uu xasilo ama dhaco ama wujida kaana taama weeye yowmu ciidin maalin ciida hadday xasisho ama la helo khaalafa tariiqa mid waddada kala duwow ahaa oo waddadu ku tegay iyo waddadu kaga soo noqday kala laba waddo ka dhiga waddadu marka hore ku aaday ee ku tegey salaaddii ciidda iyo mawdici ciidda lagu tukanaya musallaha ahaa iyo waddadu kaga soo laabtay laba dariiq buu kala mari jiray rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey xadiiska qowluhu khaalafa ariiqa waddaduu kala duwi jiray waxaa loo jeeda yacni dahaba fii ariiqin wa rajaca fii ariiqin aakhar dariiqna waa ku tegi jiray dariiq kalena waa ku soo laaban jiray marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadda ciidda markuu tegaayo waddadu markii hore maray waddo aan ahayn marka dambe inuu soo mari jiray sababta caynkaa nebigu u samayn jiray culammadu waa isku khilaafeen aqwaal badan bayna ka yidhaahdeen ilaa labaatan qowl ayay geliyeen sababta uu caynkaa u sameeyey sabab keliya lagama dhigina asbaab badan oo kala duwan baa la sheeg sheegay ahlucilmiga qaarkood ba mid sheegeen bacdi yidhaahdaa tafsiira mawaadic alcibaada ayuu meelaha cibaadada ayuu badinayey oo cibaadada u maraayo si ay ugu markhaati kacaan sida hadda imaamu nawowi waa tabwiibkiisa ka muuqata baabayntiisa sidaa bacdi baa yidhi bacdi kale waxaa yidhaha munaafiqiinta ayuu cabsi gelinayay iyo gaalada si waxaweeye higilku marka waxaan u arko ayuu arkaan marka muslimiintu markaysa waa ariiqna marka ay maraan ila nabiga ku dayanayaan calayhi salaatu wasalaam ee ariiqo kalena marka dambe ay soo maraan yacni waxa weeye qolo waliba waxay arkaysaa cadad badan waxaa kaloo la yidhi si marka waxa weeye dad marka ama qaraabaa ama markaysa marka waxaan u booqdo ayuu ariiqa kale u marayey taa qudhada waa ley laakiin bucdaa ku jira waayo sababta noocaasi lama sheegin waana sabab daahiri noqon lahayd waxaa kaloo la yidhi cid kale inuu wax ku sadaqadaysto iyo wax la mida ama waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni aragga la arkaayo in waxa weeye dadka marka waxa weeye ay nebiga ka barakaysanayaan si ay marka waxa weeye dariiqan oo keliya aynay u noqone dariiqyada kalena markaa nebigu usoo maro saana waa la yidhi sidaana waa la yidhi adigu awjuh badan bay culammadu sheegeen ay markaa tilmaameen awjuh badan oo mutacadida ayay markaa sheegeen waxyaalaha ay sheegeen waxaa ka mida si uu fuqarada ugu sadaqadaystaa ka mida waxaa ka mida markaysa markaa si eh, taxadir u sameeyo oo markaysa markaa xoodhagarta gaalada iyo wax uga taxadiro laakiin waa baciid taas oo ilaahay baa dee dhowray nebiga calayhi salaatu wasalaam wallahu yacsimuka min annaas waxaa markaa ka mida waxa weeye tafaa'ul inuu uga jeeday yacni makfirada iyo markaa raalli ahaanshaha xaaladdu ku tegay xaaladaan ahayn inuu hadda ku soo noqdo yani markaa ayaa markaa ka mida cala kulli xaal awjuh badan bay sheegeen marka culammadu oo ay markaa tilmaameen kolley waxay culammadu isla ogol yihiin ciidaha marka la qabanaayo in waddada in la kala duwaa ay sunno tahay iyadu waa ijmaac waa la isla ogolyahay xadiiskuna waa sheegayeen xadiiskuna waa sheegayeen ashyaada kale ma la haleeshiinayeen bal hadda xadiis aan ku daro xadiiska toddoba boqol iyo afariyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo labaiyo soddone wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama kaana yakhruju min ariiqi shajara wa yadkhulu min ariiqi almucaris ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay kaana yakhruju wuxuu ahaan jiray mid ka baxa markuu madiine joogo min ariiqi shajara geedka markaa wadadiis ayuu ka bixi jiray wa yadkhulu wuxuu ka soo geli jiray min ariiqi almucaras ariiqa marka waxa almucaras la yidhaahdo ariiqaasuu kasoo geli jiray yani waxa weeye labada marka mid walba masjid baa ku yaalay oo midna waxa weye masjid dilxulayfa ayaa marka halkaa ku yaalay ariiqu shajara ariiqulmucarasna masjid marka la yidhahdo masjid almucaras baa ku yaalay waidaa dakhala makkata markuu maka gelayana dakhala min asaniyati alculya shirta koraysuu ka geli jiray saniyadu waxa weye waa ariiq buuraha ku yaala yacni dabuureed weeye yani karinta sare ayuu ka soo geli jiray wa wayakhruju wuxuu ka bixi jiray min asaniyati sufla yacni karinta hoosaysana waa ka bixi jiray muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wuxuu tilmaamayaa xadiiskanna nebigu calayhi salaatu wasalaam dariiqu ka baxo madiina iyo dariiqu ka soo gala inay kala duwanaayeen dariiqu maka ka gala iyo dariiqu ka baxaana inay kala duwanaayeen wakhtigii fatxu maka dee wuxuu ka soo galay dariiqa kadaa ya matlacuha kadaa waa kii sheegaya marka waxa weeye karintaasuu ka soo galay ya kudana waa ka baxay marka tan lafteeda waxa dariiqa uu kala duway nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay bacdi u fasirayaan inay tahay inay cibaadada marka mawaadicdeedii badato inay tahay intaasi waa inta manquulka laynoo soo raray ahlucilmiga qaarkood waxay haleeshiiyeen wax kastoo cibaada ah. kulay ku tahay salaadda la tegaayo jamaacada in dariiqna lagu tago masjidka marka la qabanayo dariiq kalena laga soo noqdo jumcadii saasi leeg booqashadii qofka buka la booqanayay saasi leeg janaasadii la raacayay meydkii la raacayay sidaasi leeg yacni waxa weeye wax kasta oo markaa qurba ah saasay u haleeshiiyeen culamada qaarkood waana sida tabwiibka imaamu nawowi ka muuqata culamada qaarkoodna waxay ku kaaftoomeen inta soo aroortay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam xukum caam oo dee inuu markaysaga lcibaada dhammaan kala duwi jiray oo dariiqu maro dariiqaan ahayn soo mari jiray oo caama lama hayo hadday ka dhici lahaydna dee waa lasoo rari lahaa saas aawadee inta manquulkee lasoo raray in lagu kaaftoomo la yidhahdo istixbaabkiiyo sunnanimadu taasay ku gaar tahay ayaa fiican inta kalena hadday noqon lahayd inay markaa waxaweeye sunno tahay dee nebigaa samayn lahaa calayhi salaatu wasalaam hadduu samayn lahaana way soo naqlin lahaayeen sida tanba u soo naqliyeen ayay u soo rari lahaayeen saas aawoodee ashyaada kale aan soo aroorin nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu kala duway iyadoo ay fara badnayd dee samayntuu samayn jiray ay badnayd waxaa la odhanayaa marba haddaanu nebigu kala duwin yacni in la kala duwaa sunno noqon mayso wakadalika saxaabadii nabigana sala allahu alay wasalam maadaama aan laga haynin iyaguna saas si laeg waddooyinkaa inay kala duween waxay noqonaysaa inta soo aroortay bes baa sunno ah in la kala duwo waddada iyadoo weliba ay jirto cillada inaan laysku waafaqsanayn oo sababta markaa tan uu kala duway lafteeda dee culammada markaysagaa yacni labaatan qowl bay ka yidhaahdeen yacni qiyaaska looga qiyaas qaadanayaa in cilladii laysla ogol yaha ka horraysa ciladiina layskuma waafaqsanaa waxaa dhici karta markaysaa ashyaadaa la sheegay wax ka midii in markaa looga jeeday mid keliya aynay ahayn yacni mid keliya haddaynay ahayn ee ashyaa mutacadida nebigu sidaa u sameeyeyna yacni shay ka mid a haddii laga helo dee cillo markaa xukunkii keensata noqon mayso cillo xukunkii keensata dee markaa ma noqonayso sidaas aawadeed calaa kulli xaal sida fiican waxay tahay qadarka soo arooray in waddada kala duway nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa in la kala duwa ay sunno noqonaysaa intii kalena waxay ku baaqi tahay asalkeedii ayay ku baaqi tahay sidaana ahlucilmi badan baa maray wallaahu aclam baabka sagaal iyo sagaashan baabu istixbaabi taqdiimi alyamiin midigta in la hormariyaa in la jeclaysanayo ayuu u baab yahay bimacnaa ay sunno tahay fii kulli maa huwa min baabi takriim wax kastoo baabka sharfista ah sharfis la sharfaayo wixii faa'iidaynaya oo sharfid laga dareemaayo midigtaa lagu horraysiinaya kaalwuduu'i waalghusli waaltayammumi walubsi lubsi athawbi waalnacli waalkhufi waassaraawiili dabeedna tusaalayaal buu keenay waa sida weysada waa sida maydhashada waa sida gegebaysiga watayamumi gegebaysiga wa lubsi thawbi waa sida mara xidhadka mare la xidhanaayo waalnacli waa sida kaba in la xidhanayo waalkhufi sida markaa harag in la xidhanayo haraggii addimada la gashan jiray sida sharabaadadoo kale ahaa wasaraawiili iyo saraawiil in la xidhanaayo wa dukhuulimasjidi iyo masjidka sida gelitaanka la gelaayo in midigta la hormariyo wasiwaaki iyo cadayga in midigta la hormariyo waliktixaali indhakuuladka in midigta la hormariyo wa taqliimi aladfaari cidiya gurka cidyaha layska guraayo in midigta in la hormariyo wa qasi shaaribi shaarubaha gaabinta la gaabinayo in midigta la hormariyo wa nadfi libti rifista timaha kilkilada la rifaayo in midigta la hormariyo wa xalqi ra'si xiirista madaxa la xiraayo in midigta la hormariyo wasalaami min asalaati salaamad salaada laga salaamad in midigta la hormariyo walakli washurbi cunista iyo cabista in midigta la hormariyo waalmusaafaxati gacanqaadka cid la gacan qaadayo in midigta la hormariyo wastilaami alxajar alaswad taabashada xajar aswadka la taabanayo in midigta la hormariyo waalkhuruuji min alkhalaa bixitaanka laga soo baxayo suuriga ama musqusha laga soo baxayo in midigta la hormariyo waalahdi qaadashada in midigta la hormariyo waalcataa'i siinta cid wax la siinayo in midigta la hormariyo wagayri dalika mima huwa fii macnaa iyo ashyaada waxaan ahayna la macnaha dhammaan in la hormarinayo midigta ayuu marka u baab iyo mima huwa fi macnaa iyo ashyaada waxa la macnaa dhammaan in la hormarinayo ayuu ku saabsan yahay baabkani wa yustaxabu waxaa kaloo la jeclaystaa taqdiimu lyasaari fii didi dalik bidixda in la hormariyo wixii intaa ku liddi ah yacnii intaa lidkeeda wixii ah in bidixda la hormariyo kalimtikhaadi sida siinsashada la siinsanaayo iyo walbusaaqi tufitaanka candhufta la tufayo can ilyasaari xagga bidix laga tufaayo iyo wa dukhuuli alkhalaa iyo musqusha gelista la gelayo ama suuliga in bidixda la hormariyo iyo waalkhuruuji min almasjidi iyo bixitaanka masjidka laga soo baxayo in bidixda la hormariyo in bidixda la hormariyo wa khalci alkhufi wannacli iyo siibista khufka la yska siibaayo yacnii haraggii sharabaadkoo kale ahaa ee bixista la yska bixinaayo in bidixda la hormariyo bidixda la horraan bixiyo wanacli kabaha marka la bixinaayo in bidixda la hormariyo oo bidixda la horaan bixiyo wasaraawiili surwaalada waa saa si leeg adinka bidix in la horbixiyo wathawbi marada in marka bidixda laga horaan saaro walistinjaa'i istijada in bidixda loo isticmaalo wa ficli mustaqdaraat waxyaalaha markaa laga qashaafayo ama la qurunsanayo in bidixda lagu isticmaalo wa ashbaahi dalika iyo taa waxa la midka ah dhammaan in lagu isticmaalo yani bidixda lagu isticmaalo halkan sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa midigta iyo bidixdu siday u kala leeyihiin camallada ay qabanayaan maxaa midig loo isticmaalayaa maxaa bidix loo isticmaalaya qaacido guud wuxuu inoo sheegaya wax kastoo baabu takriim ah waxaa loo isticmaalayaa midig ama midigtaa la hormarinaya wax kastoo baabu takriim aan ahayn ee mustaqdaraat ah iyo wax la mida waxaa loo isticmaalayaa bidixda loo isticmaalaya ama lagu hormarinaya ashyaadii baabutakriimka ahayd marka laga baxayo laftooda waxaa loo hormarinayaa bidixda markaa saas aawadeed wuxuu inoo tiriyay ashyaa fara badan weysadii midigtaa la hormarinaya laba xubnoodoo isku mid a ah haddii markaa la samaynaayo midigtaa la horraan samaynaya gacanta midig iyo gacanta bidix waa in gacanta midig la horraan maydhaa adinka midig iyo adinka bidix waa in addinka midig la horaan maydhaa maydhashadii waa saasii leh yacni waxa weeye waxaa lagu horraysiinayaa midigta xataa madaxa marka la maydhaayo waa in geesta midig markaa biyaha marka hore lagu shubaa oo lagu bilaabaa wahaakada yacni kullu daalika waa sunne maryaha marka la xidhanaayo midigtaa la horraysiinaya in addinka midig ama gacanta midig la horraangeliyo baa la hormarinayaa kabaha saasi leeg xufaafka saasi leeg sharabaadada saasi leeg marka masjidka la gelayo waa in addinka midig la horraangeliyaa cadaygii waa in geesta midig laga bilaabaa geesta midig waa in laga bilaabaa wakadalika marka waxa cadaygu maadaama min baabi takriim yahay waa in midigta lagu cadaydaa midigta waa in lagu cadaydaa haduu bacdi yidhahda waa jiraan kulay bidixda yani wakhtiga wamaa kaana min adan oo kale inuu noqonaayo cadaygii waa noocii duhuurka ahaa weeye marka waana waxa weeye nooc markaa oo dee qofkii yacni marka waxa weeye ilkihiisii iyo afkiisii u wanaajinayo marka midigta inuu isticmaalayo midigtana horraysiinayo laakiin wakhtiga uu yacni huuro oo kale dee uu ka cadayanayo ixtimaal bay markaas ka leedahay marka calaa kulli xaal in geesta midig laga bilaabaayo midigtana loo isticmaalayo indhakuulashada saasi la eego isha midig baa la hormarinaya waayo min baabi taxliya aa wax laysku qurxinaya waa inuu markaa horaan mariyaa yani isha midig isha bidixna dambaysiiya waxaana weliba sunna ah dee inuu tirada kala dheereeyo inuu tirada ka dhigo witri oo witri siduu uga dhigayaa il walba magaar buu witri uga dhigayaa mise majmuucoodu witri ka dhigayaa sida sawaabkee saxani culammadu labadaba waa yidhaahdeene waa in majmuuca laga dhigayo witri xadiisna waaba lagu soo wariyey tilmaamaayo ilna saddex goor baa la marinaya midna laba goor dee marka la isu geeyo shan bay isku noqonaysaa witri weeye witri weeyaan xiirista madaxa la xiraayo geesta midig baa la horraysiinaya xaadiistana waa ku soo aroortay salaamad naqsiga asaasi laeg cunista cabista wahaakada hataa dadka marka wax la siinaayo cunista iyo cabitaanka iyo yacni ka midig baa laga horraysiinaya haddaan mid kale maqsuud ahayn waxaa la hormarinayaa ka xagga midig fadhiya oo haddaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sawta loo keenay caanaha dabeedna markaa waxa weeye wixii ka dambeeyaa markaa midig laga wada waxaa la odhanayaa isagaa maqsuud ahaa shakhsiga maqsuudka ama dalbaday amaba isaga marka hore loo keenay ee dadka kale tabaca u yihiin meeshuu doonaba ha fadhiya isagaa laga bilaabaya wixii ka dambeeyaa la tartiibinayaa oo midigta laga wadaya wixii ka dambeeya la tartiibinaya midigta laga wadaya wahaakada ah. wax allo wixii markaa yacni intaa ku ah bidix baa loo isticmaalaya siinsadka marka la siinsanaayo midigta in lagu siinsado maaha ma khalad saaxdu waa in bidixa lagu siinsado wakadalika istinshaaqu waa la mid marka waxa weeye ruuxu biyihii uu ku eriyey iska soo tuuraayo fifty waa inaanu ku odhan markaysaa gacanta midig gacanta bidix waa ku yidhahdaa gacanta bidix waa inuu ku yidhahdaa ninbaa hmm. wuxuu diiday nin inuu salaamo war maxaad u diiday wuxu hi midigta isagoo ku siinsanayaan arkay yani inuu gacan qaadu diiday afku ka qaadaa la markuu ninka arko gacanta uma dhiibo ya wuxuuhi gacanta midig isagoo ku siinsanayaan arkay waayah wa qaala allahu tacaala allah waxauu yidhi faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquulu haa umaqra'u kitaabiyah faama man uutiya kii la siiyey miyaa kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtiisa laga siiyey fayaquulu wuxuu odhanayaa haa umuqra'u kitaabiya hooya oo iqra'uu akhriya kitaabiya kitaabkayga akhriya innii danantu annii mulaaqin xisaabiya anigu waxaan markaa yaqiinsaday oo si hubaala u gartay dannigan yaqiin baa looga jeedaa annii mulaaqin inaan la kulmayo xisaabiyah xisaabtayda aan la kulmaayo yani hadani waa ha u sakti weeye toddoba kelmadood bay de ku soo aroortay qur-aanka laakiin kelmad baa laba goor soo noqotay marka suuraddan waxaa ku sugan shan mawdic oo laba isku lafdi yihiin oo laba ay isku lafdi yihiin marka siddeed mawdic bay dee isku noqonayaan shanta suuraddan ku sugan oo kelmadii soo laba goor noqotay iyo waxa weeye maa hiya iyo iqtadih iyo lam yatasannah waa siddeeddaa mawdic waayahay wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi fa asxaabu lmaymanati maa asxaabu lmaymana kuwa midigta u saaxiibka markii la sheegayo anwaacda saddexee dadku u kala baxayaan fa asxaabu lmaymana kuwa midigta u saaxiibka ah maa asxaabu lmaymana maxay yihiin asxaabu lmaymana maxay yihiin kuwa midigta u saaxiibki maxay yihiin waa asxaabu lmash'ama iyo kuwa markaa bidixda u saaxiibka ah shu'mi baa laga cabiray yacni belada marka u saaxiibka ah marka waxa weeye yani waa qolyihii bidixda maa asxaabu lmash'ama kuwa marka waxa weeye yani u saaxiibka ah bidixda u saaxiibkae shumiga u saaxiibkii maxay yihiin waa kuwii dee iyagu marka kitaabkooda bidixda looga dhiibay marka maymanadii macnalyumnina waa tilmaamaysaa oo macno barakaa ku jirta macno barako wakiltaa yadayhi yamiin labada gacmoodee ilaahayba waa midig waa yumni iyo baraka ayaa markaa yani laga tilmaamaya inay ku sugan yihiin yomni iyo barakana ku sugan tahay baa laga tilmaamaya dee bidixdiina markaa nooc shumiya iska leedahay ma kitaabkii bidixda looga dhiibo dee waxaweeye bela usoo hoytay marka munaasabada u keenay maxay tahay dee in markaa ahlu jannihii wuxuu ilaahay ka yeelay asxaabulmaymana laga yeelo oo midigtaa kitaabkii looga dhiibaya wixii wanaagsanaa in midigta lagu qaadanayo halkaas ayuu marka waxayan yani ka daliishanaya halkaasuu ka daliishanaya xadiidka toddoba boqol iyo shan iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo saddex iyo soddon wa can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam yucjibuhu atayamunu fii sha'nihi kullih rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray yucjibuhu miduu cajabiyo oo bimacnaa jeclaysta uu aad u jecel yahay attayamunu yacni midigaysigu miduu cajabiyo aada ula dhaca buu ahaa fii sha'nihi kullihi umuurihiisoo dhan ka bedelo fii tuhuurihi tahaaro qaadashadiisa uu tahaaro qaadanayo midigta ayaa cajibin jirtay inuu midigta ku bilaabo wa tarajulihi iyo feedhadka uu feedhanayo in midigta ku bilaabo ayuu jeclaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wa tanaculihi iyo kabagashigiisa markuu kabaha gashanayo inuu midigta ku bilaabo ayuu jeclaa nebigu calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni umuurihiisa dhammaantood inuu u isticmaali jiro u jeclaa inuu midta u isticmaalo laakiin caam ma aho waxbaa laga reebo waxaa laga reebay yani xadiidka soo socdaa khasisaya wa kaanat ilyusra likhalaa'ihi wamaa kana min adan marka lafdigiisu waa caam xadiidkan hore laakiin xadiidka dambe ayaa khasisayo wixii marka waxa weeye nowcan maa yani markaa dhibi ay ku sugan tahay amaba marka waxa weeye marka xoogaa la dhibsanayo ama marka istijada iyo ashyaada la midka ah iyo yacni siinsadka iyo ashyaadaasoo kale in bidixda loo isticmaalayo waa laga reebaya cumuumkan cumuumkan waa laga reebayaa xadiiskaa kalaana khasisaya caaisha markay sheegtay fii sha'nihi kullihi umuurihiisoo dhan bay haddana waxay ka daba keentay fii tuhuurihi wa tarajulihi wa tanaculih waa badelun biicaadati aljaari waa bedel yacni iyadoo xarfu jarkii la soo celinaayo bedel lagu sameeyey hmm. noocaas weyi marka loogama jeedo shaanigiisa uu sidan ku samayn jiray intan keliyay ahayd ma lagama tilmaamayo ee waxaa laga tilmaamayaa kuwani ka mid bay ahayd ama ugu muuqad badnaayeen fii tuhuurihina waxaa looga jeedaa tahaaro qaadashadiisa uu tahaaro qaadanayo weysaha u tahaaro qaadanayo ama yacni markaa maydhasho ha ahaato tahaaro qaadadkaasi waxaa kaloo soo gelaya weysadii waa soo gelaysaa xubnaha marka la maydhayo waa soo gelaysaa maydhashadiina waa soo gelaysa wa tarajulihi waa feedhadka uu feedhanaya marka tuhuur iyo tahuur baa kala jira oo culimmadu waxay yidhahan tahuur waxa lagu tahaaro qaataa layaa biyihii waa tahuur taadu waa kor dhiganta wa anzalna min alsamaai maaan tahuura taadu waa kor dhiganta yacni waxa weeye waa taahir mutahiroo wax taahirinayo ah oo lagu tahaaro qaadan karo tuhuurna waa ficilkii oo waxaa laga tilmaamaya tatahurkii lagu ahaaro qaadanayey ahaaro qaadadkii la ahaaro qaadanayey waxaa sidaa la mida wuduu iyo waduu waduu biyaha la yidhaahdaa lagu weysaysanayo waa marka waawgu kor dhigan yahay wudu'na waa weysaysiga ficilka la samaynayo weysaysadka ah ayay wudu'na noqonayaan saas yadaabay markaa ahlucilmigu badiba ku kala farqiyaan oo ku kala duwaan xadiiska toddobaqoiyo dabcdaha qaarkoodna waa toddobaqoiyo afaryo soddone wa canha caaisha waxa uu ka soo wariyey imaam abu daawuud qaalat inay tidhi kaanat yadu rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalam waxay ahaan jirtay gacanta rasuulku sala allahu aleyh wasalam gacantaasoo alyumnaa gacantaasoo alyumnaa ta midig ahi lituhuurihi tahaaro qaadashadiisa mid u sugan wa tacaamihi iyo cuntadiisa mid u sugan bay ahayd wa kaanat ilyusraa bidixduna waxay ahayd likhalaa'ihi yacni marka xaajagudadkiisa mid u sugan marka waxa weeye markaa korka u fadhiisanayo istijoonaayo iyo waxa la midkaa bidixdu u isticmaali jiray iyo wamaa kaana min adan wixii markaa dhib ah bidixu u isticmaali jiray sida ama siinsad ama wax la mida yani marka ama najaaso la iska maydhayo kullu dalika bidixu u isticmaali jiray xadiiun saxiix waa xadiis saxiixa weeye rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey wahayruhu cidan abu daawuud ahayna waa soo warisay biisnaad saxiix sanad saxiixa ayay ku soo warisay xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye tahaaradii iyo cuntadiiba in midigta loo isticmaalayo hadday cunto tahay hadday cabitaan tahay waxaa la mida waxbixinta iyo waxbaxsashada iyo wax qaadashada haddii qofku wax bixinayo ama wax qaadanayo iyadana midigta inuu isticmaalo ayaa marka fiican laakiin wixii markaa dadku ay dhibsanayaan bidixdaa loo isticmaalaya bidixda ayaa loo isticmaalaya haddaba isweydiin leh oo istijada lafteedii ama istijmaarkii markuu ruuxu iskaga bi'inaayo ama kaadidii iyo waxa la midka uu iskaga bi'inayo dhagxan amaba maydh ama inuu maydho ama inuu istijoodo markaa uu isticmaalayo dee bidixda keliya kama adka siduu markaa samaynayaa culammadu waxay yidhaahdeen hadduu markaa doonaayo dhagaxoo kale inuu iskaga bi'iyo akramakum allah xagga waxa weeye labada xubnood uu isticmaali karaa mid ahaan bidixdii keliya oo u isticmaali kara ta kalena wuxuu samaynayaa in hadduu isticmaali kari waayo inuu midna ku qabto dhagaxa oo midigtuu ku qabanayaa dhagaxa waxaanu ka dhigayaa mid sugan tan kaleu markaa waxa weeye wadwadayaa oo uu ku marinaya hadduu laakiin dhagax dee markaa soo taaganoo dee marka waxa weeye uu la gaadhayo helo bidixda keliyu ku isticmaalayaa oo ku marinayaa yacnii dumarkii labadaba waxay ku isticmaali karaan yacni waxaweye bidix keliya bay dhagaxii istijmaarkii ku samayn karaan laakiin ninkii waxaa dhici karta inuu u baahdo midigtii inuu isticmaalo markay tahay dhagxantaa inuu iskaga bi'inayo markuu dhagxanta iskaga bi'inayo marka midigtii waa ku qabanayaa dhagaxii iyo qorigii iyo waxa la midka ah mana dhaqdhaqaajinayo laakiin bidixduu ku wadwadaya marka tan waxay ka dhigan tahay kal sidii wax iska taagan oo dhagax meesha iska yaallo kale laakiin hadduu ku wadwado oo sidaa ugu mariyo oo midigtii ku dhaqdhaqaajiyo kaannahu inuu midigtii ku istijoonayo biyaha waa saas si laag iyagoo soconayaa la dul qabanayaa yacni meeshii waa uun la qabanayaa yacni wuxuu markaa samaynayaa inaanu markaa ku wadwadin midigtii biyihii oo soconaya marba in yacni lagu beego oo yani marka waxa weeye jidhka kale uu soo dhaqaajiyo oo gacanta biix iyo markiisa markaa mawdica uu ku maydhaayo uu marka iyaga dhaqdhaqaajiyo laakiin tanuu ka dhigo sidii ka saabit sidii wax sugan qaabka noocaasuu samaynaya waayahay xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can ummi catiyata radia allahu canha ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaala lahuna fii gasli ibnatihi zaynaba radia allahu canha umu cadi iyo saxaabiyadda la yidhaahdo waa nusaybatu bint alxaaris gabadh ansaaray ahayd nusaybatu bint alxaaris baa la odhan jiray nabigana calayhi salaatu wasalaam ghazawaat mutacadiday u raacday waxay tihi toddoba ghaswaa nabiga u raacay calayhi salaatu wasalaam waxay waraabin jirtay dadka markaysa markaa yani markaa dhaawacma way daweyn jirtay waa waraabin jirtay meelaha alaabtii waxay sii dhigtaan bay usii ilaalin jirtay yani ashyaa badanoo noocaasay qaban jirtay waxaa kaloo layihi nusaybatu bintu kacbinna waa la yidhaha laakiin taasi waa oo yani gabadh kale weeyaan ee iyadu waa nusaybatu bintu alxaaris sida saxiix ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaala lahunna waxay sheegtay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi iyaga iyadiyo dumar kaloo weheliya fii ghasli ibnatihi ay fii sha'ni ghasli ibnatihi inantii nabiga calayhi salaatu wasalaam maydhistii la maydhaayey ee zaynaba zaynab ahayd markii ay dhimatay maydhistii la maydhaayey radia allaahu canha ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarka wuxuu ku yidhi ibda'na bimayaaminiha ku bilaaba midigyadeeda ku bilaaba oo midigyada horaan maydha wa mawaadici alwuduu'i minha iyo meelaha weysada ee ka mida yani markaa jidhkeeda ku bilaaba muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa meydka marka la maydhaayo in lagu bilaabayo xagga midigyada oo midigti way ka sharaf badantahay tahay bidixda meelaha weysadana waa laga horraysiinayaa meelaha kale weysada aan ahayn meelihii weysada laftoodana dee in midigta la horraysiinayo waa ku tusinayaa xadiidku marka waxa weeye maydhashadii dadku maydhanayeenna iyaguna waa saas si la oo tahaaro qaadashadii waa in midigta lagu bilaabaa yani nooc kastaba ha ahaatee zaynab waxay ahayd yacni ubadka nebiga sala allahu aleyh wasalam iyada ugu weynayd oo nebigu ku curtay zaynab wax u badana kama tegin wax u badana kama tegin nebigu calayhi salaatu wasalaam hablihii uu dhalay waxaa tarantay faatima hablaha kale qaarkood waxba dhalin qaarna waxay dhaleen waa dhinteen zaynabna waxay ahayd akbaru awlaadi nabiy sala allahu aley wasalam ubadkii nabiga tii ugu weynayd ee uu nebigu ku curtay bay ahayd abilcaas ibnu rabiic baana guursaday oo ay habarwadaag ahaayeen abilcaas ibnu rabiic waxaa dhashay haalatu binti khuwaylid marka laba walaalaa kala dhalay zaynab iyo abilcaas ibnu rabiic oo guursaday habarwadaag rumay ahaayeen waana isguursadeen xagga kalena dee cabdimanaaf bay isugu imanayaan cabdimanaaf bay xagga kalena isugu imanayeen xadiiska can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal ida intacala axadukum falyabda bilyumna haddii midkiin doono kabaha inuu gashado ida araada an yantacila hadduu doono midkiin inuu kabaha gashado falyabda bilyumna midigta ha ku bilaabo waida nasaca markuu doonaayo inuu siibana falyabda bishimaal bidixda ha ku bilaabo litakun ilyumna ta midigii ha ahaato awalahumaa tuncal ta ugu horraysay cagta la gelinayo ee la gashanayo wa aakhirahumaa tunzac hana noqoto ta ugu dambaysee laga dambeedsiibayo ha noqoto yacni midigtu marka hore la gashanayana iyadaa la horraangelinayaa kabta marka dambe laga bixinayana iyadaa laga dambeed saarayaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka tanna waxaa laga qaadanayaa yacni midigta in markaa maadaama min baabi taxliya ay tahay